بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته mar hadduu raggan iyo raggii qur-aanka qaybay waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wixii ugu horeeyey qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin yacni nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ummi buu ahaa ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin noloshii kusoo koray saas bay ahayd carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen carabtuna may lahaynba haqaafada wax qoritaanka waxay ahaayeen oral society haqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo waxa la jeediye ku saabsan ee aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halka ilaahay ka caabudi lahaayeen waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo quraankii aankii koowaad ee nabiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee ku soo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakramu aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam qur-aankii koowaad ee nebiga kusoo degay wuxuu ka waramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalin iyadoo hadii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya haduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaaba ilaahay inuu warxumaha iska daaya wanaagga hala sameeyo ilaahay laga cabso meelaha in laga bilaabi lahaa laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq waxaqri idan ayuha اlkhwa wax akrintu oo ereygan dee qur-aan bay ka timi quraan min qara'a bay ka timi cinwaan waa diinta islaamiga ah waxay ku salaysantahay waxbarasho aqoon barasho aqoon la bartana waxa ugu saraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ku ogaadaa buu is-ammaanaa ah. la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer kani waa khabiir kani waa caynkan waxaad wax ka ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi lmanduur culammadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey iyo mid camaloo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkaynoo dhami waxaad qaanuun laguu dhigo dhan qaanuun baa fisigisa iyo midbaa chemistria iyo midbaa biology iyo midbaa kana qaanuunka la sheegaya waxa weeyaan sidii alla wax u baynu isku daynay inaynu wax ka baranno sidii wax alla wax alla u abuuray qofkan bini sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku dayna inaynu wax ku ogaano idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu koonkan ku dhigaya qofkii intaa yar ka ogaadaa la odhanaya waa abiib ama waa injineer waa muhandis waa khabiir waa caalim waa kan kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkiisiiya oo cilmigii siiya oo ugu talagalay inaynu baranno anzalahu bicilmi walidaalika ayuha alaxiba waxaa tihiin dad hayaa ilaahay kitaabkiisii kitaabkaasi saddex waxba wuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno wuxuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno talaawatan qiraa'a akhrin oo ilaahay ba subxaana wa tacaala qur-aanka ku leh utlu maa uxiya ilayka min alkitaab watlu maa uxiya ilayka min kitaabi rabbik wa an atluwa alqur'aan nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii la faray wa umirtu an akuuna min almuslimiina waan atluwa alqur'aan akhriyaa la yidhi qur inaynu akhrino waa layna faray kuwa ilaahay ammaanayna wuxuu ku tilmaamaya aladiina aataynaahum alkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati kuwaanu kitaabka siinay tala laba macnay af carabiga ku leedahay midi waa tala yatlug wuu midna tala ay tabica waa raacay weeyaan waalqamari idaa talaaha waynagan idhaahna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanayaa kuwii kitaabka akhriyey ee raacay labada macnoba lafdigani wuu koobsanaya waratil ilqur'aana tartiila saa daraaddeed waxaynu odhan karnaa ayuha alxiba qur-aanka cibaada loo akhriyaa oo loo bartaa oo inaga isku waafaqsan qofkii xaraf akhriya muxuu leeyahay toban xasano inaa acdayna haddaad akhrida waxay culammadu ku sheegaan labaiyo afartan xaraf meelaha inay tahy afar iyo labaatan afar boqol iyo labaatan ajarabaad leedahay culamadan xuruufta qur-aanka tiriya qaarkood waxay ku tilmaamaan saddex boqoloo kun inuu ka badan yihi saddex boqoloo kun haddaad akhrido waa imisa ah. markaad mar dhammaysaba waa saddex milyan oo ajar ah toban marka lagugu dhufto idan qur-aanku akhriskiisu waa wax lagu cibaadaysto oo wuu inooga baahan yahay waana xifdideen waana ilaalinaysaan waana akhrinaysaan waana ku wardinaysaan laba k laba shay oo kaleoo muhiima ayaa markaasi iyana jira kow qur-aanku waa risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay waana mucjisadii nebi maxamed ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaara bay ahaan jirtay risaaladuna shay gaara bay ahayd maala nebi muuse maxaa la soo siiyey muxuu watay kitaabkee towraad buu watay mucjisadiisuna maxay ahayd ushii gacantii dafaadicdii qumalkii aayaadkii tisca ahaa ee qur-aanka ku qoraa ayay ahayd idan mucjisaduna gaar bay ahayd kitaabkuna gaar buu amaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mucjisadiisa iyo risaaladiisa waa mid qurha kitaabkan qur-aanka ah baa ah mucjisadii markaynu mucjiso leenay maxaynu u jeednaa waa bayina waa wixii caddaynaya inuu rasuul yahay idan diintii nebi moxamed loo soo dhiiboo dhan kitaabka qur-aana baa u inuu nebi yahay xaggaad ka ogaanaysa qur-aankan nebi maxamed inuu nebi yahay qur-aankan baa sheegaya isla markaa ilaahay wixii uu nagala hadlayay ee ah nolosheenna oo dhan inuu islaaxiyo wixii uu ku qoraana waa qur-aanka kan markaa qur-aanku labadaa shay buu wadayay mar qura marna waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynayay marna waa wixii layna farayay inaynu ku dhaqanno ee sheegayay hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahan yahay markaa ma inaynu akhrino qurho ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadaburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi inaynu si xoogan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiimaynaya kitaabka say u kala akhris badan yihin salaada ayaa idin tukinayaa la yidhi kuma aqra'ukum likitaab illaahi baa la yidhi ka idinku qira'a fiican cod qura maaha waagii hore ninka qirada wanaagsanle wuxuu ahaa alaqra likitaab illaah ay alafham limaqaasidih waxaa ninka ugu aqoon badan leh waayo qur-aankan baa asal u ahaa xataa haddaad oo xabaala laydin kala waayo nebigu qoladii uxud markii la aasayay muxuu yidhi labadii nin ee xabaasha lagu ridayeyba keebaa la horu marinaya xabaasha aqra'hum likitaab illaahi buu nebigu yidhi xabaasha waxaa ku hor ridaa ilaahay kitaabkiisa kii badan haddaad dhimatana saasaa loo kala maamuus badan yaho saa qur-aanka loo kala haysto ayaa maamuuska loo kala badan yahay aakhirana waxaa loo kala mansilo saraynayaa iqra waratil kamaa kunta turatil iqra wartaqi baa la ydhahaa akhriyo kor jannada aayadday kaaga dhammaata halkay joogtaa baad joogsanaysaa idan booska sare aakhiro jannada iyo magaciyo maamuuska lagu kala leeyahy xisaabta la taagan yahayna de waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka muminka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka iyo intuu u jiro qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaaddo duuduubkaasi hore dee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab qoo qura kuma toose xataa luqada carbeed masaadir alluga alcarabiya fi lqur'aan haddaad barato kamiyadii ugu ballaadhnayd baad haysaayo qura luqa carbeed xataa ah usluubkaaga luqawigaaba xataa kor noqonaya haddaad fahamto kitaabkan qur iyo erayada ku qoran markaynu kaa soo dhaafno waxaan leenahay qasdiga weyne qur-aanka ka dambeeya akhriskiisu waa in la fahmo oo lagu dhaqmo rabbana wabcad fiihim rasuula minhum yatlu calayhim aayaatik wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayusakiihim ducadii nebi ibraahim ilaahu waxaad ka soo dhex saartaa mid qur-aanka ku akhriya oo ilmigiisana bara oo taskiyeeya tarbiyeeya ereygayo yusakiihim baa ducada nebi ibraahim u dambeeya laakiin saddexda aayadooda kale qur-aanka ah ee masaladan ka warramaya xagga horey soo martaa huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim maxaa ku xiga maxaa ku xiga marka wayusakiihim ibraahim yusakiihim tuu dambaysiiyey markuu ducaynayey laakiin ilaahay markuu sheegayo saddexda jeeree qur-aanka ay meelaha ku soo aroortayba yusakiihim intuu soo horraysiiye oo ah dadku intaanu qur-aanka cilmigiisa usii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabbaysan oo rabbiga raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo qur-aanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa qur-aan akhrisku dhan maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa majtamaca qowmu fii beytin min buyuut illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa naزlat calayhim asakiina wahashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul isuguma yimaadaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo laba shay samaynaya shayga koowaad waa maxay iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa maxaa ku xiga wayatadaarasuuna qira'a qura lama rabo waxaa la rabaa daraasa lilkitaab baranaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdo ilaahay sakiinuu ku soo dejiya sakiinadu waa xasilooni bini aadamka nolosha waxa ugu dhibta badanle waxaa ka mid ah ama dunidaynu maanta joognaa stress and anexity ayay ka warwartaa soo dunidaynu maanta ku nool lahay alqalaq waاlاkti'aab wاlاضiraab xasilooni la-aan iyo warwar iyo walbahaar iyo baqe iyo waa dunidaynu maanta joogna ku soo ururtay dhakhaatiirta walbahaarka iyo waxaa ka shaqaysaa wadannada qaarkood bay waxay ka badan yihiin dhakhaatiirta kaleo dhan marka la isku daro caafimaadka intiisa kaleo dhan psychology and psychiatry baa iskaga badan bay yidhahdaan wadannada qaarkood macnaheedu waa maxay bini aadamka warwar baa wada haya midhun guriguba warwargeliyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwargelisoo baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwarka waa warwarayaa ilaahay wuxuu leeyahay haddaad qur-aanka intaad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira aad daraasaysid xasiloonaa kugu soo degaysaa warwarku wuu kaa tegaya alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub warwarkuu kaa hadhaya haddaad warwar isku aragto qur iyo dikriga laazim waqashiyathum araxma baa ilaah yidhi ilaahay naxariistiisaa daboolaysa waxafathum almalaa'ika malaa'igtaa isku xeeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini aadamka dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamaiyo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeye soo maaha ahlullaahiga ahlulqur-aanka ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum lmalaaika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhowayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yihi maxaa wax u iskuullada maxaa udhigataan inta badan iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin soakaa maaha hunguri de aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid halagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka waran qofka bini aadam sheeg sheega iyo iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan inaguna hebel waa madaxweynihii wadanka waa wasiirkii sacaadatlwasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegayaana aanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan toban kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaa lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahy waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikat almuqarabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur laba shay mid waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynanaa waxaynu u daraasaynanaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur ah. cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummadii horee tegtay iyo taariikhda dunidee soo socotee naar iyo janno iyo xabaale iyo qabr iyo xisaab leh waa ku jira waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culammada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga syniskaa bartay waxay leeyihiin akar min alfi aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa kun aayadoodoo qur-aanka ka mid a ah ayaa waxay tilmaamayaan baa la leeyahy ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisa o dhan buu ka warramaya oo weliba waxaasoo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiiro ka warramaya yacnii xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira intaas oo masalo طib iyo wax loo baahan yahay waxaa ku jira tashriica bini aadamku uu baahan yah o dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahan yah dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahan yah dhan baa ilaahay kaga warrama qur-aankan waxaa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa qur-aanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn encyclobediad sidaa encyclobedia soo ma taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhay ba inta laisku ururiyo ayaa la yidhaha waa encyclobedia oo mawsuucadan bay ku qorantay kani waa xaqaa'iqdii rabbi uu ka warramayey wax walba uu ka sheegayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay ilaahay ku tilmaamayo wax kasta oo bini aadam u baahan yahy baan ku caddeeyey baa ilaahay leeyahy waxaan kaga tegey ma jirto idan waxaa ninka qur-aanka qaybay waxaa laabtiisa ku jira mawsuuca mawsuuca rabbaaniya buu xifdisan yihi laakiin waa mawsuuco furayaal u baahan waxaad u baahantahay waa kunuus ee inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhahdo qur waan qaybay iminka xagga syniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midii soo qooshqooshayna waad eh, wax weyn baad ka dhigtay oo wakhti weyn baad gelisay ma waxa baranin wax baraan leenahay lakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira haddaad dhuuxdo oo gaadho kan waxa ku jira yakfiik fi اlxayaa kulliha walidaalika mawsuuca raggiinna waxaa la yidhi waa xufaad macnaheed waxa weeyaa mawsuucaadkii dunida ugu weynaa baa laabtiinna ku jira ee waxaa u baahantiin inaad fagtaan markaa furfuris bay u baahan tahay aayad waliba marka sidaa la idhaahdo waxaa ka soo baxaya intaasoo xukum oo sharciya waxaa ka soo baxaya intaasoo masalo kowniyo ay ka warramayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qadiyadadoo dhaqaalo ay xalilayso waxaa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qiso uu ka warramayso yaa ka warramaya waxan oo dhan anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati walard ilaaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxaa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dejiyaa lagu yidhi iminka innaga haddii layna yidhaahdo khabiir baa yimi haddii lagu idhaahdo ka war dadku waxay odhanayaan khabiir hebel dhakhtar hebel oo khabiiraa yimi waxay yidhahdaan qoladan psychologigu class baa la keena dabeetana iqgoodi iyo waxbarashadoodi iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib baa waxaa lagu yidhi waxaa laydin keenaya macallin khabiirah oo kuwa khatartee laga dambeeyaa dabeetana macallin macallimiintii caadiga ahayd unbaa loo keeno aanay garanaynin laakiin ardadaa waxay rumaysan tahay inuu ninkani yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo kalaskubay idhaahdeen nataa'ijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhami way isbedeshay kalaaskii kale way ka sarraysa macallinkanina wax ka badan muu dhigin bay idhahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxaa isbedelay bay idhaahdeen waxaa isbedelay bay idhahdeen maskaxda dadka maskaxda bini aadamku bay idhahdeen waa loo foorj gareeyo wax looga dhaadhiciyo walidaalika baa waxaa la tilmaamaa qofku waxa waad qaban kartaa hadduu is idhaahda bay dhahay waxaa jira maalan eh, berigii hore eh, dream mile waxa la yidhahday sheegi jireen mailkan afar minit ka badan bini aadamku afar minit ka yar hal mayl kuma ordi karaa la rumaysta oo xataa la isku dayay scientifically in la bruuf garayo saasaa la iska dhaadhiciyey nin dhakhtaroo ingiriisa unbaa yidhi war waxaan suurtagal maaha roger banner la odhan jira yidhi may dhakhtarna wuu ahaa orodyahanna wuu ahaa waa la jebin karaaye waa inaan tijaabiyaa mudduu waday wuu soo kordhiyey wuu soo kordhiyey afar minut labiyo toban sekond afar minut shan sekond wuu soo waday wuu jebiyey dabeetana waxaa la yidhaha cajab ninbaa soo baxay dunida mucjiso oo in yar kadib baa mid australia jebiyey sanadkii labaad saddex boqol oo nin oo dunida ka mida ah orodyahankoodaa jebiyey saddex boqoloo nin waxay leeyiin marka hore dadka la cagsi geliyoo la yidhi lama dhaafi karo afartaa minit ninnaba ma dhaafi karo waa libidka bini aadamka lakiin waxay leeyiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheed waxa weeyaan waxaa sidaan mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaan macnaheed waxa weeyaan risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nebi maxamedba inuu nebi ahaa wixii bruuf garaynayey wixii caddaynayey iyo risaaladii loo soo dhiibay nebi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadamoo yar markaynu baranno hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bogaagoo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeya markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkiladoo bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur waan qaybay oo bes dabeetan ah nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waanigii qaybay oo iyo qur-aankii arrinkoodii wuu dhammaaday waxaad u qaybaysay waxay ahayd inaad furfurto inuu kuu fududaado saaad furfuri lahayd waa ilaa haddii kale soo kordhinaysay haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay oo kale kuwan gabyaaba intaasoo gabay intaasoo heesay hayaan haddii uun hadal la qaybayo intuu noqdo bis halka aad ku ridayso muu ahayn danta laga lahaa waalidkaa dantu qur-aanka kuu qaybsiinay taamay ahayn qur-aankaa la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mawduuc u baahato inaad garan karto aayaadka ku soo arooro o dhan inaad soo ururiso oo aad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horeeyey maxaa ka dambeeyey saasay macno ku samaynaysaa aayaddii oo qur-aanka o dhan intaad isu keento marka aad furfuri karto fahmi kartabaa loo baahnaa idan qofka qur-aanka qaybaa jaranjaradii hadduu cagta saara maaha wuu dhammeeyey hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxayd in la fahmo halka loo baahnaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur-aanku wuxuu ku soo degay nebiga saddex iyo labaatan sannadood waa loo yaryareeyey maxaa loogu yaryareeyey inay fahmaan daraaddeed inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyey dabeetana kolbaa in yar baa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto ee dhacdooyin kala dhacan baa in kala soo degaysay marka qur oo dhammi noloshaa fasiraysay inagu isagoo duduuban baynu haysanaa dhammaystiran lo intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro laba sano ninka gaabiyaana qur-aankii dhan waan qaybin oo cumar iyo abibakar iyo raggii rag ahaa waxay saddex iyo labaatan sannadood baranayeen masanad baynu inagu ku gebagabaynay maya maya waxa weeyaan wixii ay ka rabeen waxaan ahayn baynu inagu raadinay inagu waxaynu raadinay alfaadda inaynu ilaalino qur-aanka markaad baranaysay waxaa la ysku dayayey makhaarijta in laguu saxo oo sifaadka laguu saxo oo sida loogu dhawaaqo laguu saxo oo laguu ilaaliyo waxaa ka sii muhiimsan in lagu ilaaliyo macnaha uu sheegayo iyo aayaddu shay sheegayso iyo kelmadani waxay sheegayso iyo aayaddani waxay kusoo inaad kaasii fahamtaaba waxay ka muhiimsan tahay inaad dhawaqeeda fahamto ma aha inaan leeyahay dhawaqu wuu liitaa maya dhawaqa sidii uu nebiga ugu soo degay in loo qabto qur-aanku waa muhim laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno marka waxaan idin leeyahay haddaa bilowdeen qur-aankii mar haddaad qaybteen haddaad bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira afalam yadabbaruu اlqowla am jaaءahum maa lam yaأti aabaءahum اlأwaliin am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun kitaabu anzalnaahu ilayka liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka afartaa aayadood ayaa lafdu tadabbur ku soo arooray in wax loo fiirsado afartaba ilaahay qur wuxuu ku leeyay miyaydan u fiirsanaynin miyaydan ku tadabburaynin afartan aayadood labana waa maki labana waa madani laba intii maki maka la joogay saad iyo muuminuun labada aayadooda ku jira kitaab أnزlnah ilayka liydabaruu aayaati waliytadakar ululbaab ya falam yadabaruu اlqowla am jaءahum ma lam yati aaba'ahum اlأwaliin makay ku soo degeen labana waa madani suuraةu muxamed iyo nisa may ahayd labada ku jiraana waa madani yani waxaa la tilmaamaya qur-aanku haddii maka la joogayna inuu u baahan yahay in loo fiirsado haddii madiine la joogayna in loo fiirsado ilaahay wuxuu ku ceebeeyey gaalo munaafiqiin mushrikiin isku wada dar qur-aankaanay u fiirsaneen baa la yidhi tadaburku kelmaddu afar iyo afartan jeer bay kelimatu dabara qur-aanka ku soo aroortay jidriga wixii ku soo arooray aslulkelima macaanideeda waxaa ka mid ah aldahru dhabarka wastabaqa albaaba waqadad qamiisahu min duburin waman yuwallihim yowmaidin duburahu wallaa mudbiran walam yucaqib idan dhabarkaa la ydhaahdaa xaggan dambe xaggani waa hore xaggan dambena waa dubur markaasay dabada kusii caanbaxday in dubur lasii yidhaahdo laakiin tadabburku muxuu yahay markaa tadabburku wuxuu yahay bay yidhahdaan culammadu adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisao qura inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ixaataad ku samaysay isku dayday inaad waxaa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxaa ilaahayna leeyahay markaa laynama odhan qur-aanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macnaa badhu dhaadhicin waxaa la leeyahay afalam yadabbaruu afalam yatadabbaruu waar miyaanay qur-aanka dhan walba iska taagin baa la leeyahy oo tafakurkooda u fakerayaan dhan walba qur-aanka miyaanay ka eegin ninka qur dhan walba ka eegaa ma gaaloobi karo weeyaan waayo gaalo ilaahay muxuu ku ceebeeyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aana waa munaafiqiintii am calaa quluubin akfaaluha afalaa yatadabbaruun ayucraduuna walaa yatadabbaruuna alqur'aan miyay ka jeesanayaan qur-aanko u fiirsan maayaan am calaa quluubin aqfaaluha bal calaa quluubin aqfaaluha qalbigaa kuwan xidhan baa ilahay yidhi wa tacaala kuwii horena waxaa lagu tilmaama oo ilaahay subxaana wa tacaala uu markii la sheegay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira gaalada baa ilaahay yidhi miyaanay qur-aanka u fiirsanoo dhan walba ka eegin oo waayo walow kaana min cindi gayri illaahi qur-aankani hadduu ka iman lahaa cid aan alle ahayn maxaa dhici lahaa lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira isbaraanbarin isburin godalolooyin badan baa la heli lahaa gaari miller wuxuu ku tilmaamayaa waa falsification test waxay yidhaahdaan yani qolyahan cilmi baadhka sameeya marka jaamacadaha iyo meelaha kan la joogo meelaha wax lagu baadho ninbaa baxi sameeyo waxbuu soo ogaadaa waxa uu soo ogaaday nadariyad buu keenaa uu leeyahy waxaasi caynkaa iyo caynkaa weeyaan intaan mujtamaca cilmigii aqbalin nadariyaddan waa loo soo bandhigaa mujtamaca cilmiga marka baxiga loo soo bandhigo waxaa la ysku dayaa in la duro oo la buriyo ninkaasi wuxuu sheegayey dhan walba in laga galo oo la muujiyo inay dumi karto hadday dumi weydo markaa la waayo wax ra'yiya oo dalooliya ama experimenta ama cilmi baadhiso aragtidaa dalooliye haddii la waayo waxaa la yidhahdaa waa aragti cilmiya oo masaafka cilmigaa bay gaadhaa markaa wax lagu qoraa alkutub alcilmiya qaacida munadama la qaato dabeetna waa ladhaha falsification test baa la dhahdaa waxaa la mariyo nafsu shay baa ilaahayna mariya qur bal waxaa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala afalam yatadabbaruu lqur'aan qur miyaanay u fiirsanin walow kaana min cindi hayr illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira baa ilahay leeyahy ilaahay cid aan ahayn hadduu ka yimaado oo dee kitaab mawsuuco ah, oo janniya naar ka warramaya oo dhaqaaliyo siyaasad ka warramaya oo taarikh hore iyo taarikh dambe ka warramaya oo sharci ka warramaya qaanuun madani iyo qaanuun jinaa'iya ka warramaya oo kownka iyo ishaaraadkiisa ka warramaya oo wax walba sheegaya waa mawsuuca haddanaan wax isbaraanbarinayo wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbi اlcaalamiin inuu ka yimi waxay sheegaysaa inuu nebi maxamed nebi yahay calayh الsalaaة wasalaam ilahay markaa wuxuuna leeyay qur dhan walba ka eego oo lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waayey munaafaqaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waayey innagana waxaa laynagu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka maxaa ku xiga okay kitaabkaa laynoo soo dejiyey innagana waxaa layna yidhi waa mubaarak waa barakaysan yihi wax waloo khayrabaa ku jira maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayatihi baa ilaahay yidhi waliyatadakara ulul albaab danta laga leeya lama odhanan liyaqra'uu aayaatihi ee waxaa la yidhi maxay liyadabbaruu aayaatihi markaad qur-aanka qaybtay jaranjaradii baad soo taagtay qur-aanka looga baahnaa halkaasaad jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahan tahay markaa inaad fahamto waxaad u baahantay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kugu filan walidaalika baa culamo waaweyni ayaa waxaa la sheegaa aakhirulcumrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyey haddaan qur-aanka ku bixin lahaa haddaba nimanaynu a'imo u haysano waa ibnu taymiya ibnu taymiya waxa la ydhaha markuu gaboobay waxyaabuu ku calaacalayay waxaa ka mid ahaa haddaan wakhtigaan wax kale ku bixiye qur-aanka ku bixin lahaa wax badan oo kaleo uu baadhay oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan qur-aanka ku bixin lahaa baan kasii faa'iido badnaan lahayd haddaan isaga baadhistiisa tiro badin lahaa waxaynu u baahanay marka inaan qalbigeennu kaa qafilanee munaafiqiinta lagu sheegay ama kaa mushrikiinta lagu sheegay la yidhi qur-aankaba u fiirsan maayaan afalam yadabbaruu lqowl kuwa lagu sheegaya inaynan ka mid noqonin ee ku biiro kuwa qur u fiirsada oo kuwa qur u fiirsada waxay kala tagaan macno dhammaanteedba kuwa u fiirsan waaya bal fiirsa ilaahay siduu u ceebeeyey ilaahay wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan baa la yidhi miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada anha waa laba aayadood kala gedisan ilaahay wuxuu leeya yaa ka dulmi badan mid qur-aan loo sheegay oo ka jeestay oo bal mid hayo isagu ka jeestay dhegayso kan waaba loo sheegay mid isagu laabta ku sitoo ka jeestay qur-aan nin laabta ku sita oo garanayo xifdisan waan iskuba dayin inuu fahmaba aan iskuba dayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leey yaa kaa ka dulmi badan waayo nin qur-aan sita oo le waxba garan maayo wuxuu la mid yihi nin biyo iyo raashin sitoo yidhaahda gaajo iyo haraad baanu litaa ayaa waxaan cunaysiiya maxaad odhan lahayd waa nin yaro waalan soo maa tidhaahdeen haddaad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walbay ku raran yihin oo dadka dawarsanaya haddaad aragta maxaad samayn lahayd ole waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabaya i siiyey waxaa odhan lahayd kan waa mactuuh shawaya dhaandhaan soo maha waxbaa ka yaro maqan nin qur-aan hayoole yaa waxbaro meel kale orordaya oo waxbarasho kala raadinaya waa shawaya mactuuh waayo wixii bini aadanba baran lahaa ee cirka ka soo degay ee rabbu samaawaat uu soo dejiyey ninkoo agtiisa taalla ee wax kala raadceeyey reer banu israa'iil markii almanu wasalwa la siiyey maxay idhaahdeen maxay idhaahdeen basalya baanu doonaynaa miyay idhaahdeen iyo iyo cadas iyo waxaa loo jeedin waa nimankii waxaa la siiyey waxaa la mida ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreenoo qura daydayiya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwaa ilaahay ku tilmaamay kuwaa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda mashquulka ku ah sababta loo ammaanay waa kaa markaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama man tacallama alqur'aana maaha bialfaadihi wa xuruufihi faqad ninka xarfihiisa bartay oo qura maaha man tacallama alqur'aan baa la yidhi ninka bartay lafdan wa macnan bartay risaaladaasi ogaaday oo dadkana gaadhsiiyey kaas khayrukum baa nebi maxamed ku sheegaya waa ninka idinku khayr badan ilahay wuxuu ina leeyay walaakin kunuu bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun daraasa waa cilmi baynu u baahannahy inaynu baranno waxaa laga yaabaa dadka badh in lagu yidhi dee wuu adag yahay qur-aanku af carabiga ka sii adago qur-aankaa sii adago haye af ingiriisiga fudud baa umalaynaysaa qur-aanku ma adka af carabiguna ma adka ilaahay wuxuu leeyahy fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacallahum yatadakaruun walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi اlmuttaqiin ilahay wuxuu ku tilmaamayaa kitaab muyasar bitaysiir illaahi subxaana wa tacaala waa kitaab fudud baa rabbi yidhi intaasoo faniyoo meel qura ku wada qoran oo haddana fudud weeyaan baa ilaah yidhi ile ninka qur-aanka baranaya waa nin qaanuun baranaya oo siyaasad baranaya oo iqtisaad baranaya oo caqiido baranaya oo sharci baranaya oo akhlaaq baranaya oo taariikh baranaya oo aakhiro iyo qiyaamo baranaya oo dikri baranaya oo ilaahay sidaa loo baryo baranaya oo sidaa loo cibaadaysta baranaya oo gaalnimo waxay tahay baranaya waxaasoo cilmiya ninka wada baranaya ee is idhahda waxaasoo dhan baro hadduu is idhahda xaggan bini aadamka ka baado doontiihi baa ku dhacaya intaaba ma wada ogaan kartid in yaroo intaa ka mid ay kuu walwalaaqi doonaan laakiin haddaad rabto intaba inaad wada ogaato qur-aanku maro intaba haddaad rabto inaad wada ogaato kitaabkan bay intaba ku wada qorantay bal huwa aayaat bayinaat fii suduuri اladiina uutuu اlcilma baa ilaah yidhi waa aayaad cadcad buu qur ku yahay kuwa cilmiga la siiyey laabtooda walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmata liqowmin yu'minuun waxaanuu la nime baa ilaahay leeyay fasalnaahu calaa cilmin aanu kala bixbixinnay oo aqoon lagu kala bixbixiyey baa ilaahay leeyahy kitaab aqoon iyo cilmi lagu kala bixbixiyey baan u keennay baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka rabbi ku tilmaamaya inuu yahay nuurka wax lagu ifsado laydhkan maxaa lagu falaya wax lagu ifsado soo shayga aad rabto inaad aragto inaad si waadixa u aragtid ayaa toojkan iyo nalkan laynoogu ifiyey kamaradaasi inay si waadixa ah wax u sawiri karto haddii nalka la damiyo kamaradaasi sawir aan wada muuqanaynin bay soo saaraysaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay yaa ayuha nnaasu qad jaakum burhaanu min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan baa ilaah yidhi nuuran mubiinan nuur cad baa alla leeyay subxaana wa tacaala qad jaakum min allahi nuuru wa kitaabun yahdi bihi اllahu man itabaca radwaanahu subul الsalaam faaminuu bاllaahi warasuulihi maxaa ku xiga wاnnuuri اladii anzalna ilaahay rumeeyiyo rasuulkiisaba iyo nuurkii aan soo dejiyey baa ilaahay leeyahy the light ifkii aan idiin soo dejiyey muxuu ifinayaa alxayaa kulliha nolosha dhammaanteed buu ifinayaa haddaad aakhiro doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad adduunka doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad sharci iyo qaanuun doonayso isagaa lagu ifiya haddaad siyaasad iyo dhaqaale doonayso isagaa lagu ifiya waxaad u baahan tahay noloshoo dhan isagaa ifinaya waa nuurun yustadaau bihi waa nuur magdiyada lagaga baxo faاladiina aamanuu bihi wacazaruuhu wanasaruuhu waاtabacuu nuura aladii unzila macah baa ilaahay nebi maxamed kuwii rumeeyee u hiiliyee taageeray ee maxay raacay baa la yidhi waattabacuu nnuur aladii unzila macah ulaa'ika hum lmuflixuun walidalika ayuha alikhwa alxasan ibnu alcaliyi baa wuxuu leeyahy ina man kaana qablakum ra'w اlqur'ana rasaa'ila min rabbihim fakanuu yatadabbaruunaha bاlleyl wayatafaqaduunaha fi الnahaar buu leey isagoo dad la hadlaya wuxuu hi kuwii idinka idinka horreeyey saxaabaddii nebiguu sheegaya waxay ahaayeen buu yidhi qur-aanka waxay u arkayeen risaalado xagga ilaahay uga yimi tusaale haddii maanta lagu idhaahdo madaxweynaha maraykankaa kuu soo diray waraaq maxaad odhan lahayd oo adigay kugu socotaa hebelah al waraaq baa ii timi baad odhan lahayd oo xaggay ka timid madaxweynaha maraykanka madaxweynaha maraykanka dee nin weyn kula ah midda kale waxaas leedahay agtiisa dawlad iyo lacag iyo xoolo iyo waxbaa yaalo mauun hungura kaaga jira wuxuun laga heli kara ninkaas ta kale adiga markuu gaarka kuugu soo diray waraaqdaas sidaad yeeli lahayd mid iska tabarhtabadhlo oo meelahan jooga ma u geyn lahayd ooma odhan lahayd waa bal waraaqdan io akhri madaxweynaha ii soo diraya mise waxaad odhan lahayd waar af ingiriisiga ayaa magaalada u yaqaana si aad u akhrido between the lines wax kastoo ku qoran si aad u fahmi karto waxaad odhan lahayd yaa u xariifsanoo ii macneeya maxaad u malayn haddaad sidato risaale ilaahay ka timi ilaahay dunidaba iska lahaa cirka iyo dhulka iyo waxoo dhan ilaahay lahaa ayaa waraaq soo diray waraaqdaa ma garanaysaa waa qur-aankana haysataan dee ilaahay baa cirka ka soo diray oo malakul jibriil u soo dhiibay oo dabeetana nebi maxamed loo keenay calayh salaatu wasalaam nebi maxamedna wayna soo gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam waraaqdaas baa kuu timi waraaqdaasi markaynu rabno inaynu akhrino maxay u baahantahy inaynu sidee u akhrino waraaqdii madaxweynaha yan ama ninka waxoogaaga haysta uu kuu soo diray baad la raadisay cid taqaanee waraaqda ayaa lala raadinayaa markaa qofba qofku ka aqoonta badanyo uga aqoonta badanya waynu la raadinaa inuu akhriyo inoo sharxo waxa ku qoran saa daraaddeed buu xasan ibnulcaliy wuxuu leeyahy inna man kaana qablakum ra'w اlqur'aana rasaa'ila min rabbihim kuwii idinka idinka horreeyey qur-aankan waxay u arkayeen buu yidhi risaalo xagga alle uga timi dabeetana fakaanuu yatadabbaruunah fakaanuu yatadabbaruunaha bileyl habeenoo dhan way u fiirsanayeen habeenkii salaatuleylka marka la kaco cibaado qura looma kaco waa wakhti dunida aan sanqari jirin oo cagtu go'do oo sanqadhu go'do imminka haddaad istidhaahdo halkan istaag cod baa baxaya meel walba saani waxu maqli maysid habeenkii laakiin haddaan cod jirin gaadhiga madaxtooyada agteeda maraya waad maqlaysaa sanqadhiisa imminka si maqli maysidka halkaa maraya waayo dawdaa tiro badan baa ka sokeeya habeenkan la kacaya macnaheed waxa weeyaan qofku wakhti caqligiisi uu soo jeedo oo si fiican uu wax u fahmi karo oo wax wiican baran karo inuu istaago oo qur-aanka akhriyo qur-aankan ay akhrinayaan iyagaa isu akhrinaya isagaa qofku raba inuu fahmo si tadabbur lou akhriyo walidaalika baa la tilmaamaya nebigu calayh isalaatu wasalaam salaadaha dadka markuu tukinayo si fudud buu u tukan jiray laakiin markuu keligii tukanayo qur-aanka akhriskiisa wuu la noolaan jiray aayad cadaaba hadduu soo maro ilaahay buu ka magangeli jiray mid janna hadduu soo maro ilaahay buu weydiisan jiray waa ku tadaburi jiray waa ku khushuuci jiray waa ilmayn jiray qur buu isku dayayay inuu fahmo waxa uu ka warramayo idan marka habeenkii la kacayo laleeya salaatu leyl baa loo kacayaa dadku waxay u fahmeen inuu ajar la raadinayo cibaado ajarka iyo cibaadada waxaa ka muhiimsan in la fahmo ilaahay kitaabkiisaoo wakhti aan sanqadh iyo buuq iyo waxba toona jirin inaad isku daydo rabbigaa kalaamkiisa inaad akhrido idan ayuha اlإkhوة haddaad rabto qur-aanka inaad fahamto qalbigaagaa la ururiya ilahy wuxuu le ina fii dalika ladikra liman kana lahu qalb aw alqa الsamca wa huwa shahiid qur-aanka kan waxa waana ugu sugantahy baa la yidhi liman kaana lahu qalb qalbi xayiya qofka leh qalbigu hadduu ku daboolmo dembigu intuu ka bato iyo akhlaaq xumad iyo dhaqan xumadu ka badato wuu daboolmaa markaa hadduu daboolmo wax fiicani ma galaan laakiin haddii la safeeyo muraayadda goormaa laysku arkaa hadii uska kuku bato muraayadoo saa maxaa kuu muuqan uska geedumaad arka dee adigu is arki maysid laakiin haddaad safaysa maxaad arkaysaa markaasaad is arkaysaa qalbiga bini aadamkuna waa saasoo kale haddii xumaha laga safeeyo cibaadaadkan iyo dikrigan iyo istakfirullah kan iyo macasidoo laga dheeraada safeeya haddii laga safeeyo waxaa soo baxaya qur waxaad u fahmaysaa si aanad weligaa u fahmi jirin si aanad hore ugu fahmi jirin baad u fahmaysaa walidaalika waxaa la yidhi qur-aankan waxaa ku waantooba liman kaana lahu qalbun mid qalbi xayiya leh aw alqa samca dhegta raariciyey waxay idhaahdaan dhegti iyo afku iskuma fiicna isku mar ma shaqeeyaan haddaad hadlayso wax ma maqlaysaa si fiican wax maqli maysa marka aad rabto inaad wax maqasho maxaad samaysaa waa balaamusa baa tidhaahdaa yacni afkaa la xidhaa si dhegtu maxay ay si fiican wax ugu maqasho gaaladii markay rabeen qur-aanka inaan si fiican loo maqlin maxay yidhaahdeen laa tasmacuu lihaada alqur'aani maxaa ku xiga walqow fiih waar qur-aanka dhegta ha u raaricinana ba yidhahdeen ku buuqa yaan laysba maqlini markay meeshuu buuq noqoto waa laiska kala tegi ilaahayna muxuu inagu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun ilahayna wuxuu yidhi haddaad maqashaan alla akhriyo aamusa oo dhegaysto qalbiga raariciya baa la wa huwa shahiid baa lagu tilmaamay aw alqa samca wa huwa shahiid shahiidku huwa xaadir xaadir alqalb haafil aan marmar baa qofku dhanna wuu joogaa dhanna wuu maqan yihi soomaad aragga dadku markay salaadda yaro sahwiyaan magaaladuu xisaabinaya soo maraya alxamdu lilahi rabb alcaalamiinna wuu iska wadaa carabku wuu iska socdaa laakiin maskaxdu maxay ku maqantah meelo kale ay dawaafaysaa shahiid ma tihid markaa xaadir ma tihid ee carabku ma waxaa hahrinaya xaadir waxaa tahay marka aad ku tala jirto waxan inaad si fiican aada u fahamtid aad sheegayso walidalika ayuha اlkhwa liyundira xayan baa ilaha yidhi qur-aankan waxaa loogu talagalay in loogu dego maxay mid nool waxaynu u baahanay marka nolosheennu waxay u baahnayd oo dhammi qur-aankan buu ku yaallaa yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilahi walirasuul maxaa ku xiga idaa dacaakum limaa yuxyiikum ilaah iyo idinku yeedhaan maxay wax noloshiina ay ku jirto waxa ku noolaanaysaan waxa noloshaadu ku jirto soo cid walba kama dhegaysateen hadii lagu idhaha iyo noloshaado dhan baa laguu sheegaya ku jirto ilaahay wuxuu leeya ilah iyo rasuulkii dhegaysta marka laydinku yeedhayo wax noloshiinu ay ku jirto qur-aankan ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa shifaa muxuu ka yahay laba shay buu wada daweeyaa shifaa ilabdaan uu yihi jidhka wuu daweeyaa jidhka qur-aanka isku akriya isku daweeyaa maantana dhakhaatiir waaweyn oo muslimiini waxay caddaysay inuu cid walba daweeyo gaal iyo muslima xataa doctor axmed alqaadi iyo buxuustiisa akhriya dadka gala axmed alqaadi waa dhakhtar weyn cariga maraykanka joogay wuxuu samaystay markuu dhakhtaradii wadnaa iyo sambabada bedeli jiray buu ahaa markii uu benshaniiska gaadhay ayuu meel yaroo brivata samaystay dhakhtaradii waaweynay uu ka shaqayn jiray dadka laga quustuu odhan jiray ii soo wareejiya wixii dhakhtarku uu shaqo loo waaye loo taag waayo dadkan eh, kansarka qaba iyo aids iyo waxyaaba dad dee eh, la yidhaahdo lix bilood baa kuu hadhay geeridii ama bil baad sii noolaanaysa ama saddexdaa ayuu odhan jiray saddexdaa xaggan ha joogaane aniga halaygu wareejiyo wixii bini aadamu wadoo dhan lagala quusay markaasu wuxuu ku tijaabin jiray axaadiista nebiga waxaan ku soo arooriya qur-aanka malab iyo xabaasuud iyo iyo qur-aan lagu akhriyo qof baa qur-aan lagu akhrinayaa dabeetana wuxuu ku xidhaa qalabkan qofka tembraturekiisa dhiigagiisa wixiisa kana eegaya intaan qur-aanka lagu akhrinin meel buu jooga qur-aanka marka lagu akhriyo si fiican buu u daadegaya xataa wuxuu tijaabiyey qur-aan kale nooca in lagu akhriyo qur-aan bikayri tajwiida in la akhriyo iyo qur-aan mujawado si fiican loo akhriyo qur-aanka mujawadkaa ka taiir batay kan laga tabartabarsiiyey xataa wuxuu tijaabiyey arnuu codka yahay af carabi lagu qunneeyey oo sidii qur-aanka loo akhriyey buu ku akhriyey waxba isbedeli waaye waxaan uga jeedaa jidhka waa ka caafimaad wuxuu kaloo caafimaad ka yahay qalbiga iyo madowyada galoo dhan caqiida xumada iyo diinla'aanta akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada waxa allaaliya waxa bini marad nafsi iyo ijtimaaciya ku dhaco dhan mudawakaya idan ayuha alaxiba kelmadda waan soo koobayaa waxay ku kooban tahay qur baa la dhameeyo iskuullaa la dhigtaa oo qur-aankii waa laga tegey waa nacasnimo halkii kama dambaysta ahayd weliba ah waxaan idinka rabaa qur-aankii baa dhammayseen haddaa bilowdeen markaa waayo xifdigiisii uun iminka sidii loo akrinayay unbaa haysaan haddaa bilowdeen ina hadda ka kowsataan oo hore uga socotaan iskuulladiinna dhigta laakiin wakhtigu wuu idinka badan yihi dhallinyaraatiin shaqo kale ma qabataan qof wax kale ku mashquulaya ma jiro imise saacadood baad maalintii sheekaysaan kuma runii sheegaya intuu saacadood u sheekeeya maalintii ma jira hal nin oo ii sheegaya run oo le anugu intaasaan maalintii sheekeeya haye iskuulka markaad tagto waxaad dhigataa dhowr saacadood baad iskuulka soo dhigataa inta kale maxaad qabataa sow hadal uun maaha hebel baa halkan maray iyo hebel baa seexday iyo hebel baa yimi iyo hebel baa sii socday iyo hebel baa waxaa wax laga anfacadaa ma jiro imsa t v daawataa dhowr boqoloo saacadood baad iminka soo daawatay sanadkii u dambeeyey waxba maka xasuusataa waxba kama jiraan haba aan mansuur adiga iyo kii soo daawan isku mid baa ka tihin wakhtigii wuxuu ku lumay wax bilaa macnaa marka waxaan idin leeyahay wakhtina waa haysataan caqli farash oo cusubna waa haysataan dhul wax laga barto tiro badanina waa joogaan qur-aankaa barateen bal isku daya macnihiisa iyo sharciguu sheegaya iyo wuxuu ka warramayo inaad hore ugu tallaabsataan sal allahuma cala nabiyi moxamedi wala alih wasaxbi waslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin ceeraysa madaxda maxaa loo sameeyaa bini dunida askar iyo waxbaa la hortubaayo qaar salaamayo qaar soo dhaweey waxbaa soo dhaweeya soo maaha ahlullaahiga ahlulqur ilaahay wuxuu nebi maxamed ku tilmaamaya xafathum lmalaa'ika makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa ayaa xafaawa u haya soo dhowayntooda waa kuwa waxaa kaloo la tilmaamay bini aadamku in la sheegaa buu jecel yahi maxaa wax u baranaysaa iskuullada maxaa u dhigataan inta badan le iskuulka waxaa loo dhigtaa hunguri iyo magac raadin socakaa maaha hunguri de aad xoogsatid iyo magac raadin meel madaxaad noqotid halagu maamuso aad noqotid nin meel laga sheego meelahaasi ka waran qofka bini aadam sheeg sheega iyo iyo qofka rabbi sheego keebaa sheegmadiisu macno leedahay inaan naguna hebel waa madaxweynihii wadanka waa wasiirkii sacaadatlwasiir nidhaahno iyo in rabbi ku sheego keebaa habboon meesha lagaa sheegayaana aanay bini aadamka dhexdiisa ahayn halkan toban kaloo aan ku dhaamin ama kaa liitaan lagaa dhex sheegaya halkan waxaa la leeyahy waxaa lagaa sheegaya maxay wadakarahum allahu fii man cindah ilaahay baa wuxuu ka sheegaya kuwa agtiisa jooga malaa'ikat almuqarabiinka agtooda ayaa lagaa sheegaya waxaan leenahay markaa waxaynu u baahnay qur-aanku laba shay midi waa akhriskiisi inaynu hayno midna waa inaynu daraasayno saynu u daraasaynanaa waxaynu u daraasaynaynaa waxa ku jira inaynu dhuuxno oo la soo baxno kitaabka qur-aanka ah cilmi adduun iyo mid aakhireba waa ku jira cilmi adduun iyo mid aakhiraba waa ku jira taariikhihii ummadii horee tegtay iyo taariikhda dunidee soo socotee naar iyo janno iyo xabaalo iyo qabr iyo xisaab leh waa ku jira waxaa ku jira xaqaa'iqda cilmiga maanta culammada muslimiinta ee aqoon-yahanada cilmiga syniskaa bartay waxay leeyihiin akar min alfi aaya ayaa ishaaraad kowniya ka warramaysa kun aayadoodoo qur-aanka ka mid a ah ayaa waxay tilmaamayaan baa laleeyahy ishaaraad kowniya khalqiga cirka dhulka dayaxa samada bini aadamka dhirta xoolaha xayawaanka quraanjada malabka shinnida ilaahay subxaana wa tacaala makhluuqaadkiisao dhan buu ka warramaya oo weliba waxaasoo makhluuqa maxaa laga sheegaya ilaah calimo khabiiro ka warramaya yacni xaqaa'iq baa laga sheegaya waxa rabbi ka sheegaya waa xaqaa'iq qur-aanka waxaa ku jira intaas oo masalo ib iyo wax loo baahan yahay waxaa ku jira tashriica bini aadamku uu baahanya o dhan oo ah waxa bini aadam qaanuun uu baahanya o dhan mid siyaasadeed mid dhaqaaleed mid maamul mid madaniya mid criminala waxa bini aadam uu qaanuun u baahanya o dhan baa ilaahay kaga warrama qur-aankan waxaa ku jira wax allaaliya wixii nolosha fudaydiyo oo dhan idan ayuha alikhwa qur-aanka markaad qaybtay ma ogsoon tahay inaad qaybtay mawsuucada dunida ugu weyn insaycolobidiad sidaa insaycolobidia soo ma taqaaniin mawsuucaadka mawsuucada maxaa lagu qoraa aqoonta bini aadamka wixii uu bini aadamku gaadhayba inta laisku ururiyo ayaa la yidhaha waa insaycolobidia oo mawsuucadan bay ku qorantay kani waa xaqaa'iqdii rabbi uu ka warramayey wax walba uu ka sheegayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay tibyaanan likulli shay ilaahay ku tilmaamayo wax kasta oo bini aadam u baahanyay baan ku caddeeyey baa ilaahay leeyahy waxaan kaga tegey ma jirto idan waxaa ninka qur-aanka qaybay waxaa waxaad u baahantahay waa kunuus ee inaad furfurto laakiin haddaad intaad qaybtay meel iska dhigto tidhahdo qur waan qaybay iminka xagga sayniskaan wadaya waa mawsuucadaadii ugu weynaydna cidlaad dhigaysaa in yaroo bini aadamkula midii soo qooshqooshayna waad eh, wax weyn baad ka dhigtay oo wakhti weyn baad gelisay ma waxa baranin wax baraan leenahay laakiin waxaan leenahay wax la barto waxa ugu qiimo badan kitaabkan waxa ku jira haddaad dhuuxdo oo gaadho kan waxa ku jira yakfiik fi اlxayaa kulliha walidaalika mawsuuca raggiinna waxaa la yidhi waa xufaad macnaheed waxa weeyaa mawsuucaadkii dunida ugu weynaa baa laabtiinna ku jira ee waxaa u baahantiin inaad fagtaan markaa ah. furfuris bay u baahan tahay aayad waliba marka sidaa la yidhaahdo waxaa ka soo baxaya intaasoo xukum oo sharciya waxaa ka soo baxaya intaasoo masalo kowniyo ay ka warramayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qadiyadadoo dhaqaalo ay xalilayso waxaa ka soo baxaya intaasoo sharciyo ay tilmaamayso waxaa ka soo baxaya intaasoo qiso uu ka warramayso yaa ka warramaya waxan oo dhan anzalahu aladii yaclamu sira fi اsamaawaati wاlard ilaaha sirta iyo cirka iyo dhulkaba waxaa sir ku jira rabbiga og ayaa soo dejiyaa lagu yidhi iminka innaga haddii layna yidhaahdo khabiir baa yimi haddii lagu yidhaahdo ka war dadku waxay odhanaya khabiir hebel dhakhtar hebeloo khabiiraa yimi waxay yidhahdaan qoladan psychologigu class baa la keena dabeetana iq-goodi iyo waxbarashadoodi iyo waxoodii baa la qiyaasay kadib baa waxaa lagu yidhi waxaa laydin keenaya macallin khabiirah oo kuwa khatartee laga dambeeya ah dabeetana macallin macallimiintii caadiga ahayd umbaa loo keeno aanay garanaynin laakiin ardadaa waxay rumaysan tahay inuu ninkani yahay maxay macallimiinta ugu khatarsan dunida laga dambeeyo alaaku bay idhaahdeen nataa'ijtiisii imtixaaniga iyo wixii oo dhami way isbedeshay alaaskii kale way ka sarraysa macalinkanina wax ka badan muu dhigin bay idhahdeen wixii macallimiinta kale dhigaysay maxaa isbedelay bay idhaahdeen waxaa isbedelay bay idhahdeen maskaxda dadka maskaxda bini aadamku bay idhahdeen waa loo foorj gareeyo wax looga dhaadhiciyo walidalik baa waxaa la tilmaamaa qofku waxa waad qaban kartaa hadduu isidhaahda bay dhahay waxaa jira maalan berigii hore dream mile waxa la yidhahday sheegi jireen mailkan afar minit ka badan bini aadamku afar minit ka yar hal mayl kuma ordi karaa la rumaysta oo xataa laysku dayay scientifically in la bruuf garayo saasaa la yska dhaadhiciyey nin dhakhtaro ingiriisa unbaa yidhi war waxaan suurtagal maaha roger banner la odhan jira yidhi may dhakhtarna wuu ahaa orodyahanna wuu ahaa waa la jebin karaaye waa inaan tijaabiyaa mudduu waday wuu soo kordhiyey wuu soo kordhiyey afar minut labiyo toban second afar minut shan second wuu soo waday wuu jebiyey dabeetana waxaa la yidhaha cajab ninbaa soo baxay dunida mucjiso oo in yar kadib baa mid australia jebiyey sanadkii labaad saddex boqol oo nin oo dunida ka mida ah, orodyahankoodaa jebiyey saddex boqoloo nin waxay leeyiin marka hore dadka la cagsi geliyoo la yidhi lama dhaafi karo afartaa minit ninnaba ma dhaafi karo waa libidka bini aadamka lakiin waxay leeyiin maskaxda bini aadamku waa qaabka loo qaabeeyo waa waxa ay rumaysato ilaahay kitaabkiisii baa sidaan macnaheed waxa weeyaan waxaa sidaan mucjisadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa sidaan macnaheed waxa weeyaan risaaladii nebi moxamed loo soo dhiibay ninka labadaa isku haya nebi maxamedba inuu nebi ahaa wixii bruuf garaynayey wixii caddaynayey iyo risaaladii loo soo dhiibay nebi maxamed si kale haddaanu idhaahdo ninka laabtiisa ugu jiro ilaahay hadalkiisii hadal bini aadamoo yar markaynu baranno hebel waa khabiir waa dhakhtar waayo dee waxoogaa bogaagoo dhakhtarnimada ku saabsan buu si fiican loo barayo uu dadka ku daweeya markaa waa dhakhtar khatar ah intaasoo xanuun buu daweyn karaya ka waran xanuunka bini aadamka oo dhan ninka daweyn kara hadduu fahmo ilaahay kitaabkiisa qofka fahmaa bashariyada xanuunka hayoo dhan buu daweyn karaa every problem wax kasta oo mashkilada bini aadamku ka cawdo wuxuu doonaba ha noqdo waxaa laga helayaa kitaabkan qur-aanka ah walidaalika ayuha alikhwa markaa u baahantiin inaad dib ugu noqotaan waxa weeyaan qur-aankii waan qaybay oo bes dabeetan ah nin waalanunbaa saa yeela nin waalanunbaa idhaa qur-aankii waanigii dhallinyaradan diinta u kacday wada dadaalaysa dacwadii iyo wanaag iyo intii daacada u heelan ilaahay ha daayee dadkaa khayrka daba jooga dumar iyo rag waxay doonayaan deeqda mawlahay intaa waxaa duruus iyo tacliin lagu dadaalaayo mid diyaarad raaciya ninkii dooni badu fuulay taalabulcilmiga dhoofaye debedda aadaya duhurka iyo galabtii waxaa dowro soconaysa dadka khayrka lagu soo dumee lagu dabiibaayo muxaadaradda darandooriga ah ee laysu daba joojay danta looga jeedaa ma aha duunye iyo maale dabaqyadii fardowsiyo halkuu doortay nebigeennu jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu joognaa xiisaddii u dambeysay aynu ugu talagalnay inaynu ku qaadanno dowradeennan aynu u bixinnay addowra altahiliya altarbawiya lixaafadati alqur'aan alkariim ardaydu aad bay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ay u dhageysanayaan ee culimmada u dhuuxayaan cilmiga ay bixinayaan culimmaduna aad bay u mahadsan yihiin wakhtigooda qaaligaa ah inoo huray ee jaaniskooda fiican ina siiyey sidaas daraaddeed sheekh adin warbixin yar siino ardayda halkan fadhida waa ardaydii qur-aanka dhammaysay way kala duwan yihiin muddooyinka ay dhameeyeen goobaha ay ka yimaadeenna way kala duwan yihiin waxay ka kooban yihiin toban sekentari seketariyadii ugu sarreeyey dalka ardaydii ardaydii qaar baa ka yimid sida ilays sida irshaad nuuraddiin furqaan imaaraadka baxrayn iyo sekandaryada kale macruufka waxaa kale oo iyaguna ka ardadooda ka kala yimaadeen madaaristii qur-aanka oo ilaa afartan madarasadood ardaydii qur-aanka ka dhammaysay ee markaa joogtay ay joogaan markaa sheekhu kolley risaalo weyn buu inoo xambaarsan yahay fariin weynna wayna siinaya insha allahu tacaala innagana waxay naga doonayeen in ka faa'iidaysano si toosa imika waxaynu u gudbinaynaa fariinta sheekha waxaana leenahay ku soo dhawow sheekh jasaakum allahu khayr bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaah asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah allahuma waafiqna lima tuxibu watardaa wabacd fasalaamu allahi calaykum waraxmatu wabarakaatuh mar hadduu raggan iyo raggii qur-aanka qaybay waxaan isku dayayaa uun qur-aanka inaan wax ka tilmaamo waxaynu wada ogsoonnay nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horeeyay qur-aan ku soo dega isagoo aan waxna akhriyi jirin waxna qori jirin yacni nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummi buu ahaa ummigu waa qof aan qoraalkana aqoon wax la qoray akhriskeedana aan aqoonin noloshii ku soo koray saas bay ahayd carab iyo dadkii dhulkaasi deganaana inta badan waxmay qori jirin dadka wax qoraa dad yar oo tirsan bay ahaayeen carabtuna may lahaynba haqaafadaa wax qoritaanka waxay ahaayeen oral society aqaafaadkan gabayada iyo afka iyo khudbadaha iyo wax la jeediye ku saabsan aan qoraal iyo buugaag iyo kutubtoona lahayn waxay ahaayeen dad diintu ka qalloocatay oo asnaam caabuda halka ilaahay ka caabudi lahaayeen waxay ahaayeen dad dhaqamo badan oo ay wateen aanay ahayn dhaqamo islaamku uu soo dhoweynayo qur-aankii koowaad ee nabiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee kusoo degaa wuxuu se ka hadlayay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alkramu aladii callama bilqalam callama alinsaana ma lam yaclam qur-aankii koowaad ee nebiga kusoo degay wuxuu ka waramayay wax akhris iyo qoraal iyo qalim iyadoo haddii la eego dhaqanka carbeed qof caadiya hadduu ahaan lahaa cidduu ka yimi qur-aanka kani waxaa laga yaabi lahaa inuu warxumaha iska daaya wanaagga hala sameeyo ilaahay laga cabso meelaha in laga bilaabi lahaa laakiin ilaahay wuxuu u doortay kitaabkiisa inuu ka bilaabo iqra bismi rabbika aladii khalaq waxaa ari idan ayuha اlkhwa wax akhrintu oo eregan dee qur-aan bay ka timi qur-aan min qara'a bay ka timi cinwaan waa diinta islaamiga ah waxay ku salaysantahay waxbarasho aqoon barasho aqoon la bartana waxa ugu sarraysaba dee rabbiga aqoonta iska loo la barto ilaaha dadka iyo khalqiga iyo bini aadamku inta badan markuu makhluuqaadka wax ku ogaadaa buu is-ammaanaa ah. la yidhaahdaa ninkaasi waa injineer kani waa khabiir kani waa caynkan waxaad wax ku ogaatay waa in yaroo makhluuqa ka mid ah makhluuqaadkuna waa kitaab illaahi lmanduur culimmadu waxay yidhahdaan laba kitaab baa jira mid qoran oo hadal ah oo ilaahay soo dejiyey iyo mid camaloo farsamo oo ilaahay sameeyo farsamadiisiiya ka farsamada ilaahay waxa weeyaan dunidan aynu arkayno o dhami waxaad qaanuun laguu dhigo dhan qaanuun baa fiisigisa iyo midbaa chemistria iyo midbaa biology iyo midbaa kana qaanuunkan la sheegaya waxa weeyaan sidii alla waxu abuurun baynu isku dayna inaynu wax ka baranno sidii wax alla wax alla u abuuray qofkan bini sidii ilaahay u abuuray ayaynu isku dayna inaynu wax ku ogaanno idan waxaynu ogaanay wax yar oo xikmadda iyo cilmiga ilaahay uu koonkan ku dhigaya qofkii intaa yar ka ogaadaa la odhanaya waa tabiib ama waa injineer waa muhandis waa khabiir waa caalim waa kan kitaabka labaadna waa mid ilaahay soo dejiyey oo hadalkii siiya oo cilmigii siiya oo ugu talagalay inaynu baranno anzalahu bicilmi walidaalika ayuha alaxiba waxaa tihiin dad hayaa ilaahay kitaabkiisii kitaabkaasi saddex waxba wuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno wuxuu inooga baahanya inaynu kula dhaqanno talaawatan qiraa'a akhrin oo ilaahay baa subxaanaه wa tacaala qur-aanka ku leh utlu maa uxiya ilayka min alkitaab watlu maa uxiya ilayka min kitaabi rabbik waan atluwa alqur'aan nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wixii la faray waumirtu an akuuna min almuslimiina waan atluwa alqur'aan akhriyaa la yidhi qur-aankan inaynu akhrino waa layna faray kuwa ilaahay ammaanayna wuxuu ku tilmaamay aladiina aataynaahum اlkitaaba yatluunahu xaqa tilaawati kuwaanu kitaabka siinay tala laba macno af carabiga ku leedahay midi waa tala yatlu wuu akhriyey midna tala ay tabica waa raacay weeyaan wاlqamari ida talaaha waynagan idhaahdaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ammaanayaa kuwii kitaabka akhriyey ee raacay labada macnoba lafdigani wuu koobsanaya waratil اlqur'aana tartiila saa daraaddeed qaybayoo de iyo qur-aankii wuu dhammaaday qur-aanka waxaad u qaybaysay waxay ahayd inaad furfurto inuu kuu fududaado saaad furfuri lahayd waa ilaa haddii kale qaybistiisu maxay soo kordhinaysay haddii uu noqonayo sidii gabay la qaybay kale kuwan gabyaaba intaasoo gabayo intaasoo heesay hayaan haddii uun hadal la qaybayo intuu noqdo bes halka aad ku ridayso mu danta laga lahaa waalidkaad dantu qur-aanka qaybsinay taa qur-aankaa la qaybay danta laga lahaa waxay ahayd inaad fahamto inuu fududaado oo markaad mowduuc u baahato inaad garan karto aayaadkii ku soo arooro dhan inaad soo ururiso oo aad isbarbar dhigi karto oo aad aayad kasta siyaaqeedii garan karto maxaa ka horeeyey maxaa ka dambeeyey saasay macno ku samaynaysaa aayaddii oo qur-aanka o dhan intaad isu keento marka aad furfuri karto fahmi karta loo baahnaa idan qofka qur-aanka qaybaa jaranjaradii hadduu cagta saaray maaha wuu dhammeeyey hadduu cagta saaray halkii loo baahnaa waayo halka loo baahnaa waxayd in la fahmo halka loo baahnaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii qur-aanku wuxuu ku soo degay nebiga saddex iyo labaatan sannadood waa loo yaryareeyey maxaa loogu yaryareeyey inay fahmaan daraaddeed inay fahmaan daraaddeed ayaa loogu yaryareeyey dabeetna kolba in yarbaa soo degaysay intaasaa lala falgelayay marka la garto ee dhacdooyin kala dhacaan baa in kale soo degaysay markaa qur-aanka oo dhammi noloshaa fasiraysay innagu isagoo duduuban baynu haysannaa dhammaystiran llo intaynu ka siinaa baynu sanad ku qaybaynaa ama ka yar ama in yar marka lagu daro laba sano inka gaabiyaana qur-aankii o dhan waan qaybin uu cumar iyo abibakar iyo raggii rag ahaa waxay saddex iyo labaatan sannadood baranayeen ma sanad baynu inagu ku gebagabayne maya maya waxa weeyaan wixii ay ka rabeen waxaan ahayn baynu inagu raadin inagu waxaynu raadinay alfaadda inaynu ilaalino qur-aanka markaad baranaysay waxaa la isku dayayey makhaarijta in laguu saxo oo sifaatka laguu saxo oo sida loogu dhawaaqo laguu saxo oo laguu ilaaliyo waxaa ka sii muhiimsan in laguu ilaaliyo macnaha uu sheegayo iyo aayaddu shay sheegayso iyo kelmaddani waxay sheegayso iyo aayaddani waxay kusoo inaad kaa sii fahamto ama waxay ka muhiimsan tahay inaad dhawaqeeda fahamto ma aha inaan leeyahay dhawaqu wuu liitaa maya dhawaqa sidii uu nebiga ugu soo degay in loo qabto qur-aanku waa muhim laakiin waxaynu u baahannahay inaynu dib u noqonno marka waxaan idin leeyahay haddaa bilowdeen qur-aankii mar haddaad qaybteen haddaa bilowdeen haddaan kooyaa weeyaan haddaad bilowday diinta barashadeedii haddaad bilowday sharciga ogaantiisii haddaad bilowday mucjisadii nebi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam inaad garato ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri اllahi lawajaduu fiihi اkhtilaafa kaiira afalam yadabbaruu اlqowla am jaaءahum ma lam yaأti aabaءahum اlأwaliin am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun kitaabu anzalnaahu ilayka liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka afartaa aayadood ayaa lafdu tadabbur ku soo arooray in wax loo fiirsado afartaba ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay miyaydan u fiirsanaynin miyaydan ku tadabburaynin afartan aayadood labana waa maki labana waa madani laba intii maka la joogay saad iyo muuminuun labada aayadooda ku jira kitaabun anzalnaahu ilayka liyadabaruu aayaati waliyatadakara ulul albaab iyo afalam yadabaruu lqowla am jaahum maa lam yati aabaahum alawaliin makay kusoo degeen labana waa madani suuratu muxamed iyo nisa meehe labada ku jiraana waa madani yacni waxaa la tilmaamaya qur-aanku haddii la joogayna inuu u baahan yahay in loo fiirsado haddii madiina la joogayna in loo fiirsado ilaahay wuxuu ku ceebeeyey gaalo munaafiqiin mushrikiin isku wada dar qur-aankaanay u fiirsanayn baa la yidhi tadaburku kelmaddu afar iyo afartan jeer bay kelimatu dabara qur-aanka ku soo aroortay jidriga wixii ku soo arooray aslulkelima macaanideeda waxaa ka mid ah aldahru dhabarka واstabqa اlbaaba waqadad qamiisahu min duburin wman yuwalihim yowmaئidi duburahu wallaa mudbiran walam yucaqib idan dhabarkaa la ydhaahdaa xaggan dambe xaggani waa qubul hore xaggan dambena waa dubur markaasay dabada kusii caanbaxda in dubur lasii yidhaahdo laakiin tadaburku muxuu yahay markaa tadaburku wuxuu yahay bay yidhahdaan culimmadu adigoo isku dayaya waxa soo jeedkiisoo qura inaad araga sii jeedkiisana inaad aragto haddaad waxa dhan walba ka aragta macnaheedu waa maxay ixaataad ku samaysay waxaad isku dayda inaad waxaa si fiican u fahamto dhan walba waad iska taagtay waxaa ilaahayna leeyahay markaa laynama odhan qur-aanka miyaanay akhrinin miyaanay eegin miyaanay wax ka fahmin miyaan macnaa badhudhaa dhicin waxaa la leeyahay afalam yadabbaruu afalam yatadabbaruu war miyaanay qur dhan walba iska taagin baa la leeyahy oo tafakurkooda u fakerayaan dhan walba qur-aanka ka eegin ninka qur dhan walba ka eega ma gaaloobi kara weeyaan waayo gaalo ilaahay muxuu ku ceebeeyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aana waa munaafiqiintii am calaa quluubin akfaaluha afalaa yatadabbaruun ee ayucraduuna ayucraduuna walaa yatadabbaruuna alqur'aan miyay ka jeesanayaan qur-aankao u fiirsan maayaan am calaa quluubin aqfaaluha bal calaa quluubin aqfaaluha qalbigaa kuwan xidhan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kuwii horena waxaa lagu tilmaama oo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay markii la sheegay afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira gaalada baa ilaahay yidhi miyaanay qur u fiirsan oo dhan walba ka eegin oo waayo walow kaana min cindi gayri اllaahi qur hadduu ka iman lahaa cid aan alle ahayn maxaa dhici lahaa lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira isbaraanbarin isburin godaloolooyin badan baa la heli lahaa gari milan wuxuu ku tilmaamayaa waa falsification tast waxay yidhaahdaan yani qolyahan cilmi baadhka sameeya marka jaamacadaha iyo meelaha kan la joogo meelaha wax lagu baadho ninbaa baxi sameeyo waxbuu soo ogaadaa waxa uu soo ogaaday nadariyad buu keenaa uu leeyahy waxaasi caynkaa iyo caynkaa weeyaan intaan mujtamaca cilmigii aqbali nadariyadan waa loo soo bandhigaa mujtamaca cilmiga marka baxiga loo soo bandhigo waxaa la ysku dayaa in la duro oo la buriyo ninkaasi wuxuu sheegayay dhan walba in laga galo oo la muujiyo inay dumi karto hadday dumi weydo markaa la waayo wax ra'yiyo oo dalooliya ama experimenta ama cilmi baadhiso aragtidaa dalooliye haddii la waayo waxaa la yidhahdaa waa aragti cilmiya oo masaafka cilmigaabay ah gaadhaa markaa wax lagu qora alkutub alcilmiya qaacida munadama la qaato dabeetana waxa ladhaha falsification test baa la ydhahdaa waxaa la mariyo nafsu shay baa ilaahayna leeyahy mariya qur-aanka bal waxaa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala afalam yatadabbaru lqur'aan qur-aankan miyaanay u fiirsanin walow kaana min cindi hayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafa kaiira baa ilahay leey ilaahay cid aan ahayn hadduu ka yimaado oo dee kitaab mawsuuco ah oo aakhiro iyo adduun ka warramaya oo janno iyo naar ka warramaya oo dhaqaale iyo siyaasad ka warramaya oo taarikh hore iyo taarikh dambe ka warramaya oo sharci ka warramaya qaanuun madani iyo qaanuun jinaa'iya ka warramaya oo kownka iyo ishaaraadkiisa ka warramaya oo wax walba sheegaya waa mawsuuca haddana aan wax isbaraanbarinayo wax la daloolin karaa ku jirin waxay sheegaysaa inuu mucjis yahay waxay sheegaysaa min cindi rabbi اlcaalamiin inuu ka yimi waxay sheegaysaa inuu nebi moxamed nebi yahay calayh الsalaatu wasalaam ilahay markaa wuxuuna leeyay qur-aankan dhan walba ka eego oo gaalkaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye munaafiqaa lagu ceebeeyey inuu dhan walba ka eegi waaye innagana waxaa laynagu yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka maxaa ku xiga okay kitaabkaa laynoo soo dejiyey innagana waxaa laynidhi waa mubaarak waa barakaysan yihi wax waloo khayrabaa ku jira maxaa loo soo dejiyey liyadabbaruu aayaatihi baa ilaahay yidhi waliyatadakara ululalbaab danta laga leeya lama odhanan liyaqra'uu aayaatihi ee waxaa la yidhi maxay liyadabbaruu aayaatihi markaad qur-aanka qaybtay jaranjaradii baad isa soo taagtay qur-aanka looga baahnaa halkaasaad jaranjaradii koowaad baad timi waxaad u baahantahay markaa inaad fahamto waxaad u baahantahay inaad barato barashadiisa ayaa nolosha kugu sufilan walidaalika baa culamo waaweyni ayaa waxaa la sheegaa aakhiru lcumrigoodii waxay ka calaacaleen wax badan aan wax kale ku bixiyey haddaan qur ku bixin lahaa haddaba nimanaynu a'immo u haysano waa ibnu taymiya ibnu taymiya waxa la ydhaha gaboobay waxyaabuu ku calacalaya waxaa ka mid ahaa haddaan wakhtigaan wax kale ku bixiyey qur ku bixin lahaa wax badan oo kaleo uu baadhay oo cilmiya wuxuu leeyahay haddaan qur ku bixin lahaa baan kasii faa'iido badnaan lahay haddaan isaga baadhistiisa tiro badin lahaa baahanay marka inaan qalbigeenu kaa qafilanee munaafiqiinta lagu sheegay ama kaa mushrikiinta lagu sheegay la yidhi qur-aankaba u fiirsan maayaan afalam yadabbaruu lqowl kuwa lagu sheegaya inaynan ka mid noqonin ee inaynu ku biiro kuwa qur-aanka u fiirsada oo kuwa qur-aanka u fiirsada waxay kala tagaan macno dhammaanteedba kuwa u fiirsan waaya bal u fiirsa ilaahay siduu u ceebeeyey wuxuu yidhi waman adlamu yaa ka dulmi badan baa la yidhi miman dukira biaayaati rabbihi faacrada canha waman adlamu miman dukira biaayaati rabbihi uma acrada canha waa laba aayadood oo kala gedisan ilaahay wuxuu leey yaa ka dulmi badan mid qur loo sheegay oo ka jeestay oo bal mid hayo isagu ka jeestay dhegayso kan waaba loo sheegaya mid isagu laabta ku sitoo ka jeestay qur-aan nin laabta ku sita oo garanayoo xifdisan oo aan iskuba dayin inuu fahmoba aan iskuba dayinba inuu fahmo ilaahay wuxuu leeya yaa kaa ka dulmi badan waayo nin qur-aan sita oo le waxba garan maayo wuxuu la mid yihi nin biyo iyo raashin sitoo yidhaahda gaajo iyo haraad baanu liita ayaa waxaan cunaysiiya maxaad odhan lahayd waa nin yaro waalan soomaa tidhaahdeen haddaad u timaado nin gaadhigiisa ama faraskiisa wuxuu wato raashin nooc walba ah iyo biyo iyo sharaab nooc walbay ku raran yihin oo dadka dawarsanaya haddaad aragto maxaad samayn lahayd ole waxaan cunayaa ii dhiibay ama waxaan cabbayaa i siiyey waxaa odhan lahayd kan waa mactuuh shubaya dhandhaan soma maaha ka yaro maqan nin qur-aan hayoole yaa waxibaro meel kale orordaya oo waxbarasho kaga raadinaya waa shuwaya mactuuh waayo wixii bin aadamba baran lahaa ee cirka ka soo degay ee rabu samaawaat soo dejiyey ninkoo agtiisa taalla ee wax kale raadceeyey reer banu israa'iil markii almanu wasalwa la siiyey maxay idhaahdeen maxay idhaahdeen basalya baanu doonaynaa miyay idhaahdeen iyo iyo cadas iyo waxaa loo jeedin waa nimankii waxaa la siiyey waxaa la mida ah ninka qur-aan la siiyey ee sheekooyinkan meelahan dhadhow lagu hayo daydeeya iyo reer nebi aadameynahan ay qorqoreen oo qura daydeeya wuxuu la mid yahay atastabdiluun kuwaa ilaahay ku tilmaamay kuwaa la yidhi ma waxaa wax ku bedelanaysaa waxa kan qur-aanka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cidda mashquulka ku ah sababta loo ammaanay waa kaa markaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama man tacallama alqur'aana maaha bialfaadihi wa xuruufihi faqad ninka xarfihiisa bartay oo qura maaha waa man tacallama alqur'aan baa la yidhi qur'aanka ninka bartay lafdan wa macnan bartay risaaladaasi ogaaday oo dadkana gaadhsiiyey kaas khayrukum baa nebi maxamed ku sheegaya waa ninka idinku khayr badan ilahay wuxuu ina leeya walaakin kunuu bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun daraasa waa cilmi baynu u inaynu baranno waxaa laga yaabaa dadka badh lagu yidhi dee wuu adagyahay qur af carabiga kasi adago qur si adago haye af fudud baa umalaynaysaa qur ma adka af carabiguna ma adka ilahay wuxuu leeya fainamaa yasarnaahu bilisaanika lacalahum yatadakaruun walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir fainamaa yasarnaahu bilisaanika litubashira bihi lmuttaqiin ilahay wuxuu ku tilmaamayaa kitaab muyasar bitaysiir ilahi subxaana wa tacala waa kitaab fudud baa rabbi yidhi intaasoo faniyo meel qura ku wada qoran oo haddana fudud weeyaan baa ilaha yidhi ninka qur baranaya waa nin qaanuun baranaya oo siyaasad baranaya oo iqtisaad baranaya oo caqiide baranaya oo sharci baranaya oo akhlaaq baranaya oo taariikh baranaya oo aakhiro iyo qiyaamo baranaya oo dikri baranaya oo ilaahay sidaa loo baryo baranaya oo sidaa loo cibaadaysta baranaya oo gaalnimo waxay tahay baranaya waxaasoo cilmiya ninka wada baranaya is waxaasoo dhan baro hadduu is idhahdo xaggan ka baado doontiihi baa ku dhacaya intaaba ma wada ogaan kartid in yaroo intaa ka mid ay kuu walwalaaqi doonaan laakiin haddaad rabto intaba inaad wada ogaato qur-aanku maro intaba haddaad rabto inaad wada ogaato kitaabkan bay intaba ku wada qorantay bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma baa ilaah yidhi waa aayaad cadcad buu qur ku yahay kuwa cilmiga la siiyey laabtooda walaqad ji'naahum bikitaabin fasalnaahu calaa cilmin hudan waraxmatan liqowmin yu'minuun waxaanuu la nima baa ilaahay leeyay bini aadamka kitaab fasalnaahu calaa cilmin aanu kala bixbixinnay oo aqoon lagu kala bixbixiyey baa ilaahay leeyay kitaab aqoon iyo cilmi lagu kala bixbixiyey baan u keennayba rabbi leeyay subxaana wa tacaala qur-aanka waxaa rabbi ku tilmaamaya inuu yahay nuurka wax lagu ifsado laydhkan maxaa lagu falaya in wax lagu ifsado soo maaha shayga aad rabto inaad aragto inaad si waadixa u aragtid ayaa toojkan iyo nalkan laynoogu ifiyey kamaradaasi inay si waadixa wax u sawiri karto haddii nalka la damiyo kamaradaasi sawir aan wada muuqanaynin bay soo saaraysaa ilaahay qur-aanka wuxuu leeya yaa ayuha nnaasu qad jaakum burhaanu min rabbikum waanzalnaa ilaykum nuuran mubiinan baa nuuran mubiina nuur cad baa alla leeyahy subxaana wa tacala qad jaakum min allahi nuuru wa kitaabu mubiin yahdi bihi اllahu man itabaca radwaanahu subul الsalaam faaminuu biاllaahi warasuulihi maxaa ku xiga wاnnuur اladii anzalna ilaahay rumeeyiyo rasuulkiisaba iyo nuurkii aan soo dejiyey baa ilaahay leeyahy the light ifkii aan idiin soo dejiyey muxuu ifinayaa alxayaa kulliha nolosha dhammaanteed buu ifinaya haddaad aakhiro doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad adduunka doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad sharci iyo qaanuun doonayso isagaa lagu ifiyaa haddaad siyaasad iyo dhaqaale doonayso isagaa lagu ifiyaa waxaad u baahan tahay noloshoo dhan isagaa ifinaya waa nuurun yustadaa'u bihi waa nuur magdiyada lagaga baxo faladiina aamanuu bihi فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه با إلهي نبي محمد كوي الرمية وهيلية تاغيري إيه محي راعي با ليلي واتبعوا النور aladii unzila macah ulaa'ika hum اlmuflixuun walidalika ayuha اlإkhوة alxasan ibn اlcaliyi baa wuxuu leeyahy ina man kana qablakum ra'w اlqur'aana rasaa'ila waxaynu odhan karnaa ayuha alxiba qur-aanka cibaada loo akhriyaa oo loo bartaa oo inaga isku waafaqsan qofkii xaraf akhriya muxuu leeyahay toban xasano inaa actayna haddaad akhrido waxay culammadu ku sheegaan iyo afartan xaraf meelaha inay tahy afar iyo labaatan afar boqol iyo labaatan ajara baad leedahay culammadan xuruufta qur-aanka tiriya qaarkood waxay ku tilmaamaan saddex boqoloo kun inuu ka badan yahay saddex boqoloo kun haddaad akhrido waa imisa markaad mar dhammaysaba waa saddex milyan oo ajar ah toban marka lagugu dhufto idan qur-aanku akhriskiisu waa wax lagu cibaadaysto oo wuu inooga baahan yahay waana xifdideen waana ilaalinaysaan waana akhrinaysaan waana ku wardinaysaan laba k laba shay oo kaleoo muhiima ayaa markaasi iyana jira kow qur-aanku waa risaaladii nebi maxamed loo soo dhiibay waana mucjisadii nebi maxamed ummadihii hore inta badan mucjisaduna shay gaara bay ahaan jirtay risaaladuna shay gaara bay ahayd maalan nebi muuse maxaa la soo siiyey muxuu watay kitaabkii towraad buu watay mucjisadiisuna maxay ahayd ushii gacantii dafaadicdii qumalkii aayaadkii tisca ahaa ee qur-aanka ku qoraa ayay ahayd idan mucjisaduna gaar bay ahayd kitaabkuna gaar buu ahaa ambiyadii qur-aanku ka sheekaynaya ama ka warramaya o dhami saasay ahaayeen amaa nebi maxamed calayhi salaatu mucjisadiisa iyo risaaladiisa waa mid qura kitaabkan qur-aanka ah, ah mucjisadii markaynu mucjiso leenay maxaynu ujeednaa waa bayina waa wixii caddaynaya inuu rasuul yahay idan diintii nebi maxamed loo soo dhiiboo dhan kitaabka qur baa u asala nebi maxamed inuu nebi yahay xaggaad ka ogaanaysa qur-aankan nebi maxamed inuu nebi yahay qur-aankan baa sheegaya isla markaa ilaahay wixii inagala hadlayay ee ah nolosheenna oo dhan inuu islaaxiyo wixii uu ku qoraana waa qur-aanka kan marka qur-aanku labadaas shay buu wadayay mar qura marna waa wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa caddaynayay marna waa wixii layna faraya inaynu ku dhaqanno ee sheegayay hadduu labadaa shay wadayay muxuu inooga baahan yahay markaa ma inaynu akhrino qurho ku wardino maya wuxuu u baahan yahay inaynu fahamno oo ku tadaburno oo baranno oo culumta islaamiga ahi wuxuunbaa asal u ah qur-aankaasi inaynu si xooggan u dhuuxno oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu ku qiiminaya kitaabka si u kala akhris badan yihin salaada ayaa idin tukinayaa la yidhi kuma aqra'ukum likitaab illaahi baa la yidhi ka idinku qira'a fiican cod qura maaha waagii hore ninka qirada wanaagsane wuxuu ahaa alaqra' likitaab illaah ay alafham limaqaasidih waxaa ninka ugu aqoon badan leh waayo qur-aanka maa asal u ahaa xataa haddaad dhimataan oo xabaala laydin kala waayo nebigu qoladii uxud markii la aasayay muxuu yidhi labadii nin ee xabaasha lagu ridayeyba keebaa la horumarinaya xabaasha aqra'hum likitaab illaahi buu nebigu xabaasha waxaa ku hor ridaa ilaahay kitaabkiisa akhri badan haddaad dhimatana saasaa loo kala maamuus badan yaho saa qur loo kala haysto ayaa maamuska loo kala badan yahay aakhirana waxaa loo kala mansilo sarraynayaa iqra' waratil kamaa kunta turatil iqra wartaqi baa la ydhahaa akhriyo kor jannada aayadday kaaga dhammaata halkay joogtaa baad joogsanaysaa idan booska sare aakhiro jannada iyo magac iyo maamuuska lagu kala leeyahy xisaabta la taagan yahayna dee waa ka axaadiista badan inoo sheegaysa inuu qur-aanku isagoo shafeeca imanayo idan mansilada qofka mu'minka ahi waxay ku salaysantahay qur-aanka qur-aanka iyo siduu u fahmo siduu u akhriyo siduu u weeleeyo siduu u garto waxaynu kaloo tilmaamaynaa qur-aanku markaad ka timaado duuduubkaasi hore dee ku saabsiisan qiraa'adiisa iyo wardigiisa carab qoquri kuma toose xataa luqada carbeed masaadir alluga alcarabiya fi lqur'aan haddaad barato kamiyadii ugu ballaadhnayd baad haysaayo quraan luqa carbeed xataa ah usluubkaaga luqawigaaba xataa kor noqonaya haddaad fahamto kitaabkan qur-aan iyo erayada ku qoran markaynu kaa soo dhaafno waxaan leenahay qasdiga weyne qur-aanka ka dambeeya akhriskiisu waa in la fahmo oo lagu dhaqmo ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ducadii nebi ibraahim ilaahu waxaad ka soo dhex saartaa mid qur-aanka ku akhriya oo cilmigiisana bara oo taskiyeeya tarbiyeeya ereyga iyo yusakiihim baa ducada nebi ibraahim u dambeeya laakiin saddexda aayadooda kale qur ah ee masaladan ka warramaya xagga horey soo martaa huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim maxaa xiga maxaa ku xiga marka wa yusakiihim ibraahim yusakiihim tuu dambaysiiyey markuu ducaynayey laakiin ilaahay markuu sheegayo saddexda jeer ee qur-aanka ay meelaha ku soo aroortayba yusakiihim tuu soo horraysiiyey oo ah dadku intaanu qur-aanka cilmigiisa usii dhaadhicin inuu raboobo adigoo rabaysan oo rabbigaa raacsiisan oo rabbaaniya inaad bilowdo qur-aanka iyo cilmi baadhistiisa iyo barashadiisa qur-aan akhrisku dhan maaha markaa u fiirsataan xadiidkii nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa majtamaca qowmun fii beyti min buyuut illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa naزlat calayhim asakiina wahashyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam duul isuguma yimaadaan guri ilaahay guryihiisa ka mid ah iyagoo laba shay samaynaya shayga koowaad waa maxay iyagoo akhrinaya ilaahay kitaabkiisa maxaa ku xiga wayatadaarasuuna qiraa'o qura lama rabo waxaa la rabaa daraasa lilkitaab baranaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala hadday taasi dhacdo ilaahay sakiinuu ku soo dejiya sakiinadu waa xasilooni bini aadamka nolosha waxa ugu dhibta badan le waxaa ka mid ah ama dunidaynu maanta joognaa stress and anexity ayay ka warwartaa soo maaha alqalq wاlاkti'aab wاlidiraab xasilooni la'aan iyo warwar iyo walbahaar iyo baqe iyo baa dunidaynu maanta joogna kusoo ururtay dhakhaatiirta walbahaarka iyo waxaa ka shaqaysaa wadannada qaarkood bay waxay ka badan yihiin dhakhaatiirta kaleo dhan marka la isku daro caafimaadka intiisa kaleo dhan psychology and psychiatry ba iskaga badan bay yidhahdaan wadannada qaarkood macnaheedu waa maxay bini aadamka warwar baa wada haya mid gurigu waa warwargeliyo maxaad cuntaa ka warwaraya mid nabadi warwargelisoo baqa ka warwaraya mid noloshaba warwar ka qaba mid guur warwar ka qaba mid shaqo warwarka waa warwarayaa ilaahay wuxuu leeyahay haddaad qur-aanka intaad ad akhrido baratidna cilmiga iyo waxa ku jira aad daraasaysid xasiloonaa kugu soo degaysaa warwarku wuu kaa tegaya alaa bidikri illaahi tatmainu اlquluub warwarkuuu kaa hadhaya haddaad warwar isku aragto qur iyo dikriga laasim waqashiyathum araxma baa ilahay yidhi ilaahay daboolaysa waxafathum lmalaa'ika malaa'igtaa